bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqolixdan iyo sideedaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu salaaة اlleyli wcadadi rakcaati الnabiyi fi اlleyli وأna اlwitra rakcat وأna الrakcata salaaة صaxiixa tarjamadaas aniga ii dhigan wuxuu baab yahay salaaة اlleyl salaatuleylka habeenkii salaadii la tukan lahaa ee sunnada ahayd wa cadadi rakacaati اnnabiyi fi lleyl iyo salaadihii uu nabigu tukan jiray habeenkii ee sunnada ahaa intay tira ahaayeen wa ana alwitra rakcatun witrkuna inuu hal ragcad oo u yahay oo ragcadda u dambaysa haddaad ragcaad badan tukanaysa ah, ama haddaad ku gaabsanba ay keligeed oo mutaxana tukanayso wa ana arakcata alwaaxida iyo almunfarida salaatun saxiixa ragcadda keligeeda inay tahay salaad saxiixa oo fayow oon dhib lahayn de wadaaddaa diidatii buu rabaa inuu imaamku tarjamadaba ku baabi'iyo <clears throat> qaala alimaam raximah اllah tacala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shahaab الzuhri can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahay kaana yusalii bileyli habeenkii ay fileyl kaana yusallii bileyl fi lleyl habeenkii wuxuu tukan jiray ixdaa cashrata ragcatan koob iyo toban wuxuu witir ka dhigi jiray minha min alixdaa cashara ragca biwaaxidatin hal ragcad buu witr ka dhigi jiray inta kalena salaado matna matna labalaba ay ahaayeen ta u dambaysana hal ragcad buu ka dhigi jiray oo witir ahaan uu u xisaabin jiray hooyadan tidhi fa idaa faraqa markuu dhammeeya minha min asalawaat oo koyo tobanka ama minha min arakcati alwatriya ragcaddii witrkeeda u dambaysay idajaca wuxuu u seexan jiray ama u jiibsan jiray nabigu calaa shiqihi اlaymani dhankiisa midig xataa yaأtiyahu اlmuadinu ilaa uu muadinku u soo digo u yimaado nabi allow salaadii waa in la gala yaa la sugahaya fayusalii rakcatayni markuu muadinku u soo digo ayuu nabigu tukan jiray rakcatayn laba ragcdo khafiifatayni fudud oo rakcatay alfajri ah rakcatay اlfajr idan daahirka riwaayadan waxaa ka muuqda in bacda alwitri bacda alwitr witrka markuu nabigu tukado inuu dhinaca midigta ah yardhigi jiray kadibna intaan la aqiminna uu la iman jiray racatayni khafiifatayn oo racatay alfajri ah ama racatayn madax bannaan oo bacda alwitri dhaca oo khilaaf baa ku jira waynu gaari doonnaa waxadaanii xarmalatu bna yaxya abarnii camr ariiqii hadda aynu soo marray waa ariiqu maalikin can bni shahaab can curwata can caaisha hunaana marka waa ibnu wahbin akhbaranii camr bn xaarit almisni can bni shahaab can curwata bni zubayr marka camr bn xaarit baa mutaabacaynaya maalik ilaahuma can bni shahaab azuhri labada ariiqa uu ku bilaabay wey waa uruqda u xoog badan xadiidka caaisha radi allahu tacala canha muslim marka qaabkaasuu xadii walba waxaan hormarinayaa turuqda ugu xoog badan ee ugu saxiixsan kadibna waxaan ku xijin doonaa qolyaha saduuqiinta axaadiistooda kadib darajo labaad saddexaad waxaan ka dhigi doonaa qolyaha marka mastuurulxaalka ama ducafada laakiin xadiidkoodu la maqhraati gashado ama la weheshado can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha zawji nabiy nabiga xaaskiisa ahayd qaalad waxay tidhi hooyadee kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali waslm rasuulka ilahi waxaa yusalii kii tukada fii ma bayna an yafruqa inta u dhaxaysa markuu dhammeeyo uu ka faaruqa min salaati اlcishaai salaada cishaha wa hiya salaada cishahuna allatii waa mida yadcuu annaasu dadku ay ku magacaabaan oo lagu magacdhabo alcatamata cisho geedmaalka ama fiidki salaadaad u taqaanaan weeye ila alfajri ilaa subax laga gaadhayo cishaha markuu nabigu tukado ilaa fajarka wuxuu nabigu tukan jiray daa aaa racatan odoan ragcadood hadda marka waxay israacisay ragcataynkii ka dambeeyey salaada cishaa way gudageleen sida ka muuqata oo u jeedaan markuu nabigu cishaha dhammeeyo ilaaqa haddaynu qaadana waxa soo hoosgelaya labada ragcadood ee raatibadayda raaci jiray cisha haddii la yidhaahdo raatibadu iyo cishu waa isxisaabsan yihiinna waa ka goono waa sida loo badan yahay yusalimu nabigu wuu salaamo naqsan jiray bayna kulli racatayni labadii ragcadoodba inta udhaxaysa wuu salaamo naqsan jiray laba ragcadood buu tukanaya wuu naqsanaya laba kaluu bilaabi wuu salaamo naqsanaya saasuu ku wadahayay toban ragcadood ilah ka tukanayo toban markuu dhammeeyo yuu ragcad mutaxanoo keligeedana gooni oola iman jiro ooga jira wayuutiru wuxuu ku witrin jiray oo ku gunaanadi jiray biwaaxidin hal ragcad fa idaa sakata almu'adinu markuu mu'adinku uu dhammeeyo uu ka aamuso min salaati اlfajri ay min aadaani salaati اlfajri oo aadaankii salaada fajr mu'adinku uu ka aamuso bicnaa uu dhammeeyo uu ka faaruqo watabayana lahu اlfajru fajarka nabigu uu caddaado oogtu caddaato oo waja'ahu lmu'adinu mu'adinkuna u yimaado nabi allow haddii salaaddii waa gashay adaanku sugaynaa la yidhaahdo qaama waa istaagi jira suubanuu fa rakaca rakcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudfudud buu nabigu tukan jira waynu soo maray wuxuu ku akhriyi jiray nabigu faataxa iyo suurado iyo aayadaba waynu soo maray uma dajaca markaasuu u jiibsan jiray calaa shiqihi اlayman dhankiisa midig buu u seexan jiray xataa yaatiyahu lmuadinu liliqaama adaanka labaad markuu dhaco iyo inta aqiimada u dhaxaysa ayuu nabigu tukan jiray ragcatayn khafiifatayn labada ragcadeed ee markuu tukada kadibna dhinacuu dhulka dhigi jiray baa hadda riwaayada ku jirta amn bn xaarid camr bn shaab can curwa riwaayadii maalik eed soo marteen camr bn shaab aلzuhri can curwa ku jiray witirka dabadiy ragcadda witirkaee keligeeda ayuu nabigu dhinaca dhulka dhigi jiray kadib buu fajrka tukan jiray waad u jeeddaan marka khilaafka keliya udhexay waa maxay dhinac dhuldhugyo nabigu dhinacuu dhulka dhigi jiray ma ragcataynka fajrka dabadii bay ahayd mise qabla racatay اlfajri labada ragcadood fajrka nabigu intun tukanin witrkana uu dhammeeyey miyuu gelin jiray labadaas riwaayo ayaa la isku hayaa riwaayadan dambaana xoog badan axaadiistu waxay tilmaamayaan riwaayada camnu xaari camn hishaab الzuhri riwaayada tilmaamaysa maali iyo maalig inuu ku khaldamay wadaadaba tilmaamayba wadaadaba halkaaba maray marka ruwaadda badankood xadiidka ka qaata curwa ka qaata ama hooyadan caaisha ka qaatay waxay u badan yihiin bacda rakcatay alfajri ayuu nabigu dhinaca dhulka dhigi jiray idan nabigaa lagaga dayanaya calayhi salaatu wasalaam inay sunno tahayna waa sida raajixa ah qolyana waxay yidhaahdeen maye nabigu daalkii dheeraa iyo wakhtigii dheeraa ile saacaduu nabigu soo tukanaya taagnaa toban jus labaatan jus dhowr toban jus nabigu akhrinayay marka nasiinya ahaan ayuu nabigu u seexanayaye tasanun iyo sunna ka dhigasha ma ahayn qolyaa odhanaya laakiin falka cibaada dhexdhaca ama dabadhaca ee nabigu u joogteeyo waxaa asala in lagu xambaaro inuu sunnayo cibaado yahay lagu ambaaro xadanii waxaa kaloo ii tabiyey xadiidka xarmalata bnu yaxya ahbarana cabdullahi bni wahbin ahbarani yuunus bn yaziid alayl bn shahaab aلzuhri bhada اsnaadi sanadkaad soo martay ibn shahab zuhri can curwata can caaisha wasaaqa xarmalat اxadiia xarmala xadiidku kaxeeyey bimilihi ay bimili ibn wahab yaa horaan ka qaadanayay asagii inbuu soo celiyey ibn wahab horaan baa saga xarmala ka qaadanayay ee waxaa weeye bimilihi bimili xadiii camr bn xaari buu u jeedaa maxaa yeele horaan xarmala can cabdulahi bn wahbin can camr bn xaari ibni shaab buu ahaa hunaana waa maxay waa yunus yunus baa soo kordhay oo asagu ibnu shaab xadiidka ka qaadanaya oo markaa mutaabaceeyey xamni xaari iyo maalik buu mutaabacaynaya wasaaqa xarmaratu wuxuu kaxeeyey alxadiii xadiidkii buu kaxeey bimilihi ay bimili xadiii camn xaari aw bimili xadiii maalik hayra hase yeeshe annahu lam yadkur muusan sheegin wadaadka yuunusa daakirku waa yuunus lahu lfajr watabayana lahu lfajru muusan dhihin wajaahu lmuadin intaana muusan ku darin walam yadkur liqaamata iqaamadana muusan sheegino xataa yatiyahu lmuadinu liliqaama intaa muusan ku darin wa saa'iru lxadiii xadiidka intiisa kale oo xadiiu yunis yunis bnu yaziid alayli can shaab zuhri bujada waa bimili xadiii camr ibn اlxaari sawaan bisawa wuxuu rabaa keliya inuu kuu sheego yunis wuxuu kaga bedelan yahay wadaaddaha kale lafdigoodu laakiin xadidku waa isla xadiidki labadii ariiq ee u xoog badnaa xadiidkii caaisha markuu hormariyey oo ah ariiqu maalik can camrin wa ariiqu ariiqu maalik can camni shaab الzuhri cafwan iyo ariiqu camni xaari can ibni shaab الzuhri can curwa labadaa ariiq markuu hormariyo oo madaarku uu yahay cala ibni shaab الzuhri iyo wuxuu rabaa inuu ku daro xadiid labaad ariiq saddexaad oo ah hishaam bni curwata can abihi can caaisha wuxuuna yidhi imaamku xadaana abubakr bn abi shaybata وabu quraybin qaala xadaana cabdullahi bnu numayr alhamdani waxadaana bn numayr muxamed xadaana abi abi cabdullahi bn numayra xadaana hishaam ibni curwa hishaam ibni curwa waa nin iqo oo jabala ah oo imaam ah laakiin xufaadda waaweyn ee nuqaadda ah waxay kala jecel yihiin axaadiiay ree xijaaز iyo maki iyo iyo ree madiina ay ka wariyaan wadaadku waa isla wadaadkii sheekhu waa isla sheekhii maxaa ardada reer ciraaq markay wariyaan xadiidkiisa aan loo jeclayn markay ardada reer madiina ka warshaanna madaxa loo saaran wadaada allow minan jeclaysiba mayay dheheen waxaa u heye hishaam ibni cur waa taqaana waa ah oo reer xijaaز ah markuu madiine iyo xijaas joogo nin beledkiisi joogoo deganbo axaadiista marka laga yeedhsana ardadu ay ka qaadanayaan kitaabkii uu wax ku qortay dawaawiintiisii markuu cilmiga dalbahayo usuusha uu ku qortay buu ka yeedhin jiray oo wuxuu isku dari jiray xifdigiisii iyo maskaxdiisi inuu cuskaday iyo kitaabkiisii inuu kaalmaysto waagi dambuu socdaaloo safar galay ciraaq iyo basri iyo kuufir dhulkaasuu aaday iyo bakhdaad dhulkaasuu aaday markuu dhulka ciraaq aaday ardadii la kulantay ciraaq wax kaga qaadatay waxay kaga qaaatay can xifdin wa imlaa'in kutubtiisa muusan wadan dushuu ka yeedhiyey axaadiiu marka sheekhu dusha uu ka yeedhiya asagoo safarah iyo asagoo nebigu gurigiisi joogo oo kutubtiisa haysto hadduu khaldama kitaabkiisa muraajacaynaya kee wanaagsan inaad fahanteen baan u malayn way yaqaana waxay dhan nagaadi ee kala caana dhigasho roor way kala duwan yihiin safarka waxbaad ugu talageli nagaadigana iyo markaad joogto waxbaad ugu talageli ayib axaadiid hishaam marka waa kana وxadثna abu bkr بن شhaybة وabu كرayb qال xadثna cabdاللahi بن نmayr xا وxadثna بن نmayr محamed xadثna أbi cabdالله xadثna هiشhام بن curwaةa can أbiihi oo curwaة بن زubayr ah curwaة بن زubayr marka هiشhaam hadda wuxuu mutaabacaynaya بn شhهاab الزهري can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuulu llahi sal allahu calayh wali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yusallii kii tukada min alleyli habeenka xaggiisa racatan ragcadood yuutiru min dalika salaadaha ka wuxuu witir ka dhigi jiray bihamsin an buu ku witrin jiray anta u dambayso witir u xisaabi jiray anta u dambaysa maxaa israacaya marka sideed sideed baa israaci an sideed ku dar imsowe saddex-iyo toban laa yejlisu muusan fadhiisan jirin fii shayin oo min alrakacaati ilaa fii aakhiriha ta u dambaysa mooye shantaa ragcadood way israachayeen wey shan xidhiidha oo ta u dambaysa ay leedahay atixiyaad iyo sideed xidhiidha oo ta u dambaysa ay leedahay atixiyaad nabigu waa tukan jiray sideed kala goonoo labalabaana wuu tukan jiray sideed labalabaa iyo shan xidhiidh ah laa yajlisu fii shayin oo min alkhamsi wey ilaa fii aakhiriha ragcadda u dambaysaba mooye idan waad aragteen xadiidkii hishaam bni curwata can nabiy can caaisha wuxuu la yimid macno iyo lafdi uusan sheegin e ibnu shihaab can curwa uusan sheegin maalik can ibni shihaab uusan sheegin camr ibnu xaaris almisri can ibni shihaabna uusan sidaa darteed jamaaca min النuqaad oon laba wada hadda ka xusuusto oon ibn cabdilbar iyo abubakr اlأhram tilmiidi axmed bn xambal xadiidkan way duri jireen waxayna ku dureen cillo aan laga yeelaynin oo waxay yidhaahdeen la tafaruda hishaam ibn curwa keligii baa sheegay ma sheegin marka rag badanba ku raacay wabitaali waxay dhaheen xadiidkan hishaam waxaa ka warinhaya ahlu اlciraaq ahlulciraaq baa meesha fadhiya ma aragta cabdullahi bn numayr alhamdaani waa ciraaqi yaa kale yaad kalood hayseen cabdullahi mr waa ciraaqi dariiqan dambe iman doon waad arki doontaan aan israacino waxadana abu bakr bn abi shaybata qaala xadana cabd bn suleyman alkilaabi xaa وxadaثnaahu abu quraybin xadaثna wakiic وabu usaamata kulهum can hishaam bihada اlisnaad haddaba marka cabd bn sulaymaan asna waa ciraaqi wakici iyo abu usaamata xamad bn usaamana waa ciraaqiyaan cabdullahi bn umar alhamdaanina waa ciraaqi shantaa wadaadba mise afartaa wadaadba waa ciraaqiyiin weeye idan marka waa riwaayatu ahli ciraaqi can hishaam ibni curwata waa laga xoog badan iyo waxaa ka xoog badan riwaayat اlmadaniyiin can hishaam waa inaga soo maray oo waxay leeyihin saa darteed bukhaari labada ariiqo hore wuu la wadaagaa muslim wuu la wadaagaa ariiqu maalik buuna asagu ku wariya xadiidka muusan sheegin alwitru bihamsin muusan sheegin inuu nabigu fadhiisan jiray shanta ragcadood ragcadda u dambaysa waxaan ka ayna muusan sheegin ibn cabdilbariy markaa asramna way kay ka hadleen laakiin sababku waxaa weeye waa lagu mutaabaceeyey maxamed ibnu isxaaq oo madani ah ayaa hishaam ibni curwa xadiidka ka qaata sida uu ku wariyey craaqiyintu ku wariyeen buuna ku wariyaa waxaa kaloo jira lay bnu sacad baa xadiidka hishaam ka qaata asaguna waa misri oo ciraaqi ma ah waa nin xaafida wabitaali xadiidka hishaam wuxuu kaga qaatay madiinu kaga qaatay yaxya bnu saciid alqaطaan waa ciraaqi laakinahu rawa alxadiia can hishaamin fi lmadiina madiina isagoo jug kaga wariyey lay bnu sacad oo misri oon ciraaqi ahayn yaxya bnu saciid alqaطaan oo ninka xaafidka jabalka asaguna madiina kaga qaatay xadiidka maxamed bn isxaaq oo madani ah waxaa kaloo eh, ku raac intaa marka waa ragga hishaam xadiidka ka qaata wey marka naqdiga ibn cabdilbar iyo asra marka ma tabar badno waxaa ii soo raaca asaga hishaama waa la mutaabaciyey madaniyiin kalee mutaabaceeyey oo fi riwaayati can abihi curwa ku mutaabaceeyey nabigu inuu saddex iyo toban u dambaysana witir ka dhigi jiray ragcadda u dambaysa keliyana atxiyaad uu gelin jiray waxaa ka mida nin la maxamed jacfar ibnu zubayr can curwat bni zubayr ayaa ka mida kaloo ka mida nin la yidhaahdo muscab zubayr can curwat bni zubayr raggaasna way mutaabiceeyeen marka xadiidku cillo ma laha haddaba marka waxaa soo hadhay oo halkaa waxaa muuqatay hishaam ibni curwa xadiidka inuu xifdiyey ciraaqiyiinna waa ka wariyeen masriyiinna waa ka wariyeen madaniyiinna waa ka wariyeen qolya reer ciraaqoo madiina kaga qaatana waa ka wariyeen waana la mutaabaceeyey oo asagu waxaa mutaabacey maxamed bin jacfar ibnu zubayr iyo muscab ibnu zubayr can curwa falam yabqa ila tarjiix riwaayatu maalikin iyo riwaayatu hishaam baa la tartansiinaya wax kaloo hadhay ma jiro xagga xifdiga la yidhaahdo maalik baa xifdi badan laakiin cadad baa meesha jooga rag jamacaa israacay hishaam iyo maxamed bnu jacfar ibnu zubayr iyo muscab ibnu zubayr idan waa jamaaca iyo fardi xaafid ah tarjiixaasi wuxuu keenayaa in la yidhaahdo mar haddii hishaam hawsha lagu mutaabaceeyey jamaacadaa ka xoog badan hee ra'yu maalig wabittaali maalig wuxuu la yimid ziyaado aan lagu raacinoo alidjaacu qabla ragcatay alfajri buu la yimid marka sidaas way xadiidku wax ila ambalaha muslimna maadaama hawsha uu og yahay dib saasuu u geeyey وxadثna qتيبة بن سعيid xadثna lيث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء عن cراaq بن مالك الغفاarي عن curوة بن زubayر طرق kaloo marka aan maraynin هiشhاam iyo walaa بن شhaab midna aan maraynin ayuu marka hadda u gudbay can craaq bni malik alkhifaari can curwata bni zubayr ana caaishata radi allahu tacala canha ahbarad waxay u sheegtay wadaadka ciraaq ah ana rasuul اllahi sal slam kaana yusallii nabigu inuu tukan jiray racatan saddex-iyo toban ragcadood birakcatay alfajri maca rakcatay alfajr lagu daro saddex-iyo toban ragcadood oy ku xisaaban tahay ragcataynkii fajarka koo iyo toban salaatuleyla iyo ragcatayn fajara waxay isla noqdeen waxaa kaloo nabiga ka sugan wayna iman doontaa insha allahu tacaala in saddexiyo aysan ku jirin ragcataynka fajrka u tukan jira koiyo toban ragcadoodoo salaatuleylah oo ragcadda u dambaysa ay witir tahay iyo laba ragcadoodoo madax bannaanoo bacda alwitr uu tukan jiray oo xaafidn xajar risaalo goona uu ka qoray intii laisku hawsha ayadaa ayadna way jirtaa haddana uu sii tukan jiray ragcataynkii fajarka saddexiyo toban ragcataynkii fajr ku dara marka xadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can saciid ibn abi saciid almaqburi can abi salam cabdiraxmaan ibni cawf annahu sa'la caaishaa hooyadan caaishuu weydiiyey wadaadka abu salama ah wuxuuna yidhi kayfa kaana salaatu rasuulilahi fii ramadaan salaatuleylka nabi maxamed uu tukaday bisha ramadaan say ahayd qaalad hooyadan waxay tira ahaan iyo taya ahaan iyo qaab ahaanba qaalad waxay tidhi ma kaana rasuullah rasuulka ilahi muusan ahayn yaziidu kii kordhiya fi ramadaana bisha ramadaan gudaheeda wala fii hayri bil ramadaan bilaan ka ahayn calaa ixdaa casharata ragcatan kooyo toban ka kordhin jirin ramadaan iyo bilaan ramadaan ahaynba nabigu muusan ka kordhin jirin kooyo toban ragcadood idan tirada bay kuu sheegtay haddaba marka ama ragcatayn bacda alwitri ha lagu xisaabo ama ragcataynkii fajirka ha la raaciyo salaada israacda ee nabigu xilligu uu fayoobaa ama uu da'da yaraa ama uusan cuslanin uu israacin jiray kaasay ahayd wey waagii dambe nabigu waayel waynu gaari doonnaa sagaal iyo waa tukan jiray sagaal iyo toddoboba tayada iyo qaabku nabigu u tukan jiray waxay tidhi yusallii arbaan afar ragcadood buu nabigu tukan jiray falaa tasal ha weyddiin can xusnihinna quruxdooda iyo wanaagooda iyo wa tuulihinna dherarkooda afar ragcadood qurquruxsan oo qiraa'ada la dheereeyey oo la miidaamiyoo la tartiibiyuu nabigu tukan jiray haba weydiinni wey ninku ma xoog badnaa haba ii weydiinnin bul soomaaliga muxuu jeedaa ha ka geedkan u leekaa maroodi dhaqaaqay buu ahaa wey falaa tas'al ha weydiin can xusnihinna quruxdooda iyo wa tuulihin dheerarkooda aar bay noqotay uma yusalii arbacan afar buu haddana tukan jiray falaa tasal can xusnihinna wa tuulihin sideed bay noqdeen uma yusalii alaaan saddex israacday buu tukan jiray nabigu sal ly slam idan koo iyo tobankii saasay ku dhammaadeen afar iyo afar iyo saddex faqaalad caaisha waxay tidhi faqultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow waxaan ku idhi mararka qaarkood atanaamu qabla an tuutira mararka qaarkood buu nabigu intuu israaciyay sideed iyo sideed yaa laga yaaba inuu iska seexdo lann wa laga inaad soo kacdo kowdaba aad iska soo fadhiisato afan afar afar markaad israaciso sideed soo aha witrkun la gaari buu mar iska seexan jira oo dhihi jira soo dhowaado waagu soo dhowaado ila witrka waxaa u khayr badan markay salaaddu soo dhowdaa inaad tukato afarta iyo meelahaas afarta iyo barhka afarta meelaha markaas nabi alloma adoon salaaddii leylka aan witr raacinin baad seexanaysa atanaamu qabla an tutira nabi allo miyaad seexan intaadan witrinin faqaala wuxuu uhi yaa caaisha caaishow inna caynaya tanaamaan indhahaygaa seexdee walaa yanaamu qalbii wadnahaygu iyo qalbigaygu ma seexdo waxyaabahan xawaasta shanta laga dareemo nabigu xagga hurda dadku la mid ahaa qorax soo baxday iyo hurda la tagta iyo asagoon dareemin ruuxa hortaagan hadduu jiifo hawshaasi dadku kala mid ahaa laakiin kontaroolka jidhka ruuxu markuu jiifo inuu iskontaroolo jirkiisu kontaroolaado dadku kaga duwanaa tuu nabigu ka hadlayn waa midda waa ku soo marray eh, xadiidka abi qataada ay ku saabsanay marka intay safreen waadi ay eh, seexdeen ay salaadu dhaaftay oo intay ka guureen ka daldasheen nabigu kadibna uu salaadda soo qadeeyey marka walaa yanamu qalbi waa xagga xifdiga iyo kontaroolka jirka weeye meesha axaadiid dacfi ku jira ama barkeed xasan uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday indhuhu seexdaan hmm, maxaa furma istalaqa alwikaa'u kontaroolka jirku waa dhumayaa dad seexato waxaa weeye neef baa iska imanaysa gacan baa iska wareegi iskama warqabtid wa bifadli illahi ilahay fadligiisa waxaa ka mid ah, lakiin waxyaabaha waaweyn ee guriga dhibahaya gogasha hallaynhaye ee ilaahay waa ku toosinhayaa dareenkaadana waa joogaa kaadi hadday ku qabato waad kici haddii aad musul u baahato saxaaro u baahato waad kici laakiin waxyaabahun hawadii eer fareshka kharibahaya dhib ma laha iyagu waan isfannaan u malay neefta waroo ma haysid markay yar xoog badnaataa laga yaaba inaad dareento howlaha waan la fahmaan malaynaya waa min fadl illaah mar walboy neef ku qabaata hurdad hadday kaa toosiso haddii saxanba maysa hadde hurdala'aan baa dhici laakiin alaabtan waaweyn waxaa laga yaabaa inaadan u kicinba oo haddaad markaad seexanaysa musqusha gasood witrkaada tukato ama ragcatayn tukato adoo soo kaajay inaadan kicin laga yaabaa dhallinyaradu iska baddaay duqaydan ka hadlaya odaygii soo kacana hal mar baa laga yaaba inuu kaco intaa waxba ku yeeli mayso laakiin neeftan ayadoo iska socota haddii hurdo toosin lagugu daro hurdo ma jirto marka wahada min raxmat wa fadlihi cala annaas marka taas wey nabigu marka dadku wuxuu kaga duwan yahay kontaroolka iyo iska warqabidda taana qalbigay ka timaadaa walaa yanaamu qalbi ayb xadiidka qaybta hore ku saabsan nabiga afar buu tukan jiray jumhuur ahlicilm waxay qabaan afarta wuu israacin jiray subanuhu afar xidhiidha ah. oo sida duhurkoo kale ama casarkoo kale u tukan jiray oon atiyaad dhexa lahayn lahayn atiyaad dhexe saddex ragcadoodoo xidhiidha ah tukan oo bila atiyaada ta u dambaysa afraad baa kaga baxaysa haddana afar xidhiidha oo hal atxiyaad leh waa duhur laga saaray atxiyaadkii koobaad ama dhexe sidaasay jumhuurta u badan yihiin waxay leeyihiin hooyadan markay kule afar buu nabigu tukan jiray falaa tasca can xusni wa tuulina waxaa weeye siday isula eg iyo dheerarka qiraa'ada iyo rukuucda dherarkeeda iyo sujuudda ay ka wadaayeen labalaba u tukan jiray laba ragcadoodoo wada socoto laba wada socoto laakiin xagga qiraanka iyo tirada isku dhow iyo dheerarka bay ujeedaan labadaa tawiilba waa jiraan tawiilka horaana ila fiican qolyaha sidaa idhagu waxay deliishan doonaan xadiidka ibnu cumareen gaadhi doona salaatu leyli matna matna iyo axaadiista lamid ku dhegan nimanna waxay leeyihin dhaahiru xadiid waa kana salaatu leyli matna matna waa xadiid caam eh. ahe yimid kayfiye khaas oo mararka qaarkood nabigu uu samayn jiray wاlcaamu laa yucaaradu cafwan wاlkhaasu laa yucaaradu biاlcaam idan labalabaa u badnayd nabigu inuu tukada lakiin mararka qaarkood inuu israaciyana waa dhici jirtay afar isku bixiyo macnahaasaa sax oo waxba laysku awilin axaadiista وxadثna محamed بن مثنى أbu muسى الbsري xadثna بن أbi عadي محamed إبراhيم xadثna هiشhام بن أbi cabdاللahi الdstawائي عن يحيى بن أbi kaثير الطائي الbsري can abi slm cabdاraxmaan qaala sa'altu caaishatan weydiiyey radi allahu tacala canha can salaati rasuli lah sal lay slam faqaalad waxay tidhi salaadda nebi maxamed aad doonaysa ee sunnada ahayd kaana yusallii rakcatan saddex-iyo toban ragcadood buu nabigu tukan jiray qaabkee uu tukan jiray yusallii amaani rakacaatin siddeed ragcadood buu tukanayaa uma yuutiru waa witrin jiray siddeeddan ragcadood qaabka u tukan waa inaga soo maray afar witrkana muxuu ahaa saddex gooni ah markuu witrka dhammeeyo uma yusallii racatayni laba ragcadood buu tugan jiray wahwa jaalisun asagoo fadhiyoon kicinba faidaa araada markuu nabigu doono an yarkaca inuu rukuuco qaama farakaca waa istaagi jiroo istaag buu ka soo rukuuci jiray uma yusallii racatayni racatayn buu tukan jiray bayna annidaa'i aadaanka labaad inta udhaxaysa iyo waliqaamati salaada iqaama inta ka dhaxle oo min salaati subxi aimid ah intaan la aimin aadaanka labaadna u dhacayna racataynkii fajrkuu tukan jiray waadna u jeedaan haddana hooyadan xadda inoo sheegtay mararka qaabto nabigu inuu witirka dabadii uu gelin jiray racatayn waxaa dadayay zuhay bn xarbin xadana xusayn bn muxamed atamiimi التميمي xadثna شhيبان بن عبدالرحمن التميمي عن يحيى wadaadkaadaad soo maraysan يحيى بن كثير الطائي هiشام buu mutaabacaynaya شhيبان شhيبان ba هiشام mutaabacaynaya هiشامka hore waa هiشام بن عبد الله الدستوائي qaala wuxuu uhi wadaadka yaxye samictu abaa salama muxuu u soo celiyey yaxye waxaa weeye marka hore can buu soo yidhi can bay ahayd hunaa samictu buu ku leh التصريح بالسماع baa kugu cad xaw xadثna يحيى بن بشر الحريري xadثna معاaوية يعني بن السلام عن يحيى بن كثير الطائي معاaوية marka شhaybaan waxay mutaaبعين هiشhaamka aad soo marteen عن يحيى بن كثير الطائي قال wuxuu hi يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة إذن التصريح بالإخبار inuu caaisho weydiiyu ii sheegay abu salme can salaati rasuuli اllahi sal lay wasalam fadakara wuxuu sheegay mucaawiye wuxuu sheegay ama yaa sheegayso mucaawi minka waxaad sheegaya dambiso waa shaybaankii horaan dhahnaa fadakara mucaawi wuxuu sheegay amas ama shaybaan bimilihi bimili xadiii hishaam xadiikii hishaam eed soo marteen kulluhum can yaxya hayr haase yeeshee ana fii xadiiihima xadiidka shaybaan iyo mucaawi waxaa ku jira tisca rakcaatin qaa'iman yuutiru minhunna sideed ragcadood buu nabigu cafan sagaal ragcadood buu nabigu istaag ku tukan jiray tica rakacaatin sagaal ragcadood buu qaa'iman istaag ku tukan jiray yuutiru uu ka witrinhayo minhunna min atisci idan marka waxay noqonaysaa sideed wada socoto iyo ragcad keligeed marka ariiqa hore ee uu hormariyey hishaam ayaa ka xoog badan shaybaan iyo iyo mucaawiye xadiidkoodaba hase aatee sida raajixa layskuma cileeyo waxaa weeye mararka qaarkood buu yeeli jiray oo maxaa keenaya oo nabigu u badelayaa xilligaad kacaysoay ku xidhan tahay mararka qaarkood waxaad soo baraarugi ama aad kici salaaddii subaxoo soo dhow marka iyadoo qur-aankana wuu yaraan tiradii salaadahana way yaraanaysa habeenna waxaad kici labadaba marka iyadoo salaaduna way kuu badan qur-aankana wuu badanaya mararka qaarkood aqimiddu ay ka dhimantahay tahay an inaad kacdaba ila bani aadam baa leeyahay xanuun baa iska iman bashar ida markaa ayuu nabigu ragcadaha gaabin jiray qur-aankana gaabin jiray isma diidayaan intaasoo kayfiyaba way timid wey وxadثna cمر ناqد cمر محمد الناqد قال xadثna سبين عuyaنة عن cabدالله بن أبي لبيد الmdني samca أbا سلمة ayuu mقلay asaguna qaal wuxuu hi أتaytu cاaشha cاaشhaan u tagay رضي الله تعالى عنها فقلت waxaan أy أmة ey ya أmة hooyoy ahbirinii ii sheeg iiga waran iiga sheekey buu hi can salaati rasul sl slm salaaddii nabi maxamed iga sheekey ee sunnada ahayd faqaalad hooyadan waxay tidhi kaanat salaatu fii shahri ramadaana salaadda sunnada nebigu uu togay bisha ramadaan gudaheeda iyo wahayrihi bilaan ramadaan ahaynba racatan bileyl ay fi leyl ragcadood oo habeenka gudihiisa dhacaysa minhaa ka waxaa ka mid ahaan jiray inta badan weeye racata alfajri labada ragcadood ee fajarka koyo toban salaatuleyoo macal witrkeedii ah iyo laba rakcatay alfajri ah saddexiyo tobankaasay isku noqon jireen mararka qaarkood waa ninka hadda soo maraynay oo nabigu raacin jiray bacda alwitri wuxuu tukan jiray racatayn racataynka kadibna wuxuu tukan jiray racatay alfajri marka salaaddu ay loo aqimaye ka idan markaa shan iyo iyo toban toban sagaal baan maraynaa intaasayna maray maxaa inoo dhiman xadaanaa ibn umayr muxamed xadaanaa abi abi cabdulahi xadana xandalat bn abi sufyaan can ilqaasim muxamed ibn abi bakr asidiiq qaala wuxuu ihi samictu caaishata waa eedadeeda taquula walaan maqlay isagu waa eedadiiye taquula iyadoo leh kaana salaatu rasuli lah sal ly slam salaaddii nebi maxamed waxay ahayd min alleyli ay fi leyl cashar rakcaatin toban ragcadood wayutiru wuxuu ku witrin jiray tobankaas ku gunaanadi jiray bisajdatin ay biragcatin hal ragco wayarkacu wuxuu kaloo tukan jiray ragcatay alfajr fa tilka salaadaha isku soo daray majmuucoodu waxay tiri hooyadin waa racatan ragcadood koo-iyo toban toban wada socota hal ragcadoo witira koo iyo toban laba ragcadoodoo ragcatay alfajr ee saddex toban waa sida u badnayd sidaa nabigu u badnaa iskaga gaabso ayb hase ahaatee jumhuur ahlicilmi waxay qabaan salaatuleylku tiro go'an ma laha salaatuleyl tiro go'an ma laha tirmidina jaamiciisa ijmaacu ahlicilmi min asaxaabati wataabiciinu soo guuriyey ibn cabdilbar baa isaguna ku raacay wadaado badan baa sidaa odhanaya salaada taraawiixda waynu gaari doonaa taraawiix iyo salaatuleyl midnaba lagama badin kara kooyo toban waxaa weeyaan waa ra'yi aan tabar badnayn ma tabar badno laakiin nebi maxamed falkiisi iyo dhaqankiisii ninkii inuu ku habsado kooiyo tobankaas ku gaabsanhayaa iyadoo sidan kale bannaan tahay dhaqanku nabigu sameey baa ka khayr badan midka kale kala duwanta waxna waxaa weeye ma banaanta inaan ka badiyo haaway bannaan tahay maxaa laakiin fadli badan sidii nabiga calayhi isalaatu wasalaam sidaasay kale tahay ila wa khayrulhadyi waxaynu isku ogayn hadyu muxamadin fi jamiic اlumuur wey fi jamiic اlumuur ayib وxadثna أحmed بن yuنس xadثna زhayr زhayr mucaawiya w ninkaas xadثna abu إسحاaq abu إسحاaq السبيعي xا وxadثna يحيى بن يحيى أخbarna abu khayثمة الjuعفي ma aha ninka زhayr بن xarbin ee waa زhayr mucaawiya ninka waa abu khayثمة النسائي ninkana waa abu khayثمة الjuعفي أخبرنا أبو khayثمة عن أبي إسحاaq السبيعي قاaل سألت الأسود بن يزيد بن qays النخعي baan weydiiyey camaa xadaثtu waxay u sheegtay baan warsaday caaishay u sheegtay oy oga sheegtay can salaaةi rasuل الlah sl ليه sلم asun yasiid baan waraystay buu yidhi xadiidkii iyo qisadii hooyadan caaisha u sheegtay oo ku saabsanaa salaadii nabi maxamed calayh salaat wasalaam qaalad hooyadan waxay tidhi marka kaana yanaamu awal اleyl nabi maxamed miyaa doonaysaa habeenka intiisa hore waa seexan jiray kaana yanaamu awal leyl habeenka horaantiisa waa seexan jiray wayuxyii aakhira inta dambena waa noolayn jiray wax walbuu cibaadada rabbigay ka madha inuu meyd yahay uusan noolaynba shareecadu ictibaarisaa shay walba wakhtiga habeenka saacadaha goobaha meesha aan khayr iyo ilaahay lagu xusin oo lagu caabudin waa meel dhimatay oo noolay saa darteed bay wadaadaheenni hore meelaha dhaantada iyo saarka iyo lagu tumay iyo bardoodanka marka laga dareero maxay ku samayn jireen way yaasiimi jireen meeshii bay qur-aan saari jireen oo yaasiimi jireen si loo soo nooleeyo hawl fiican laakiin marka hore maa la kala fiijiyo kuwa dhulka dilhaya bardoodamahaya wadaaddow maad kala fiijisaan intaad bakti afuufaysaan ayb intaa hadday kaaga urursatay dhib mala kaana yanaamu awala leyl habeenka horraantiisaa la seexdaa sidaasaa caafimaadku ku jiraa haddaad markaad cishaha tukataba ood wixii aad af ku dhufan karta af ku dhufata aad iska seexato mobayl ku toosiyo oma baahnid alam inaad buxsato oma baahnid inaad wadaadda la ballantay itoosi oma baahnid adaa toosahaya adoo fahmaystay oo nastay oo jiku nastay baad toosaysa habeen haddii la soo jeedi nis dambe ha laga soo jeedo niska horeed soo jeedaysan iska daaya cudur baa laga qaadaa intaan la gaadhin baa low dhawaashihii cibaado cudur baa laga qaadaa waana makruuh haddee khayrba laguma soo jeedo inta badanee sheeke waxaan loo baahnayn iyo balaayo bari hadda la fiiriyo sidaana oo dadkii indhaha tirtayba ayaa jirta niska hore ha la seexdo niska dambe la qabsan la qabsado wayuxyi aakhirahu inta dambena nabigu waa noolan jiray uma inahu uma in kaanat lahu xaajatun nabigu marka hadduu ka yeesho markuu habeenkii uu niska hore seexanayo ama uu niska dambaba noolaynayo ilaa ahli xaaskiisa qadaa xaajatahu dantiisu gudan jiray hadduu mucaasharadii zawjiyada nabigu u baahdo waa qabsan jiray uma yanaamu waa seexan jiray waa niska hore waxa laga hadlayo faida kaana cinda annidaai اlawali aadaanka hore ee salaadsax marka la joogo waaba waa boodi jiray nabigu qaala caaisha waxay tihi waaba waa boodi jiray daf buu odhan jiray nabigu si rabitaan leh waad u boodaysaa waxna waad isku riixaysaa oo qaarkoodoo dhan baad jiidaysaa waxna adoo fahmaysan baad boodi walaa wallaahi maa qaalat u fiirsa yaziid aswad wuxuu yidhi walaa wallaahi maya allaan ku dhaartay maa qaalad hooyadeen maysan dhihin xadidka markay ii sheegaysay faida kaana cinda الnidaaءi اlأwali qaama maysan dhihin buuri qaama muxuu kala duwaya taabicigu lafdigii weedhi hooyadan u sheegtay buu rabaa waaba wuu boodi jiray iyo wuu kacay hadda waa isku macno sida guud laakiin way kala nuxu sadan oola hadla hebel daf buu yidhi waa booday iyo way kala duwan tahay wuu soo kacay soo kacay cagajiid baa ku jiri kara soo sidaa ma aha faafaada calayhi almaaa biyuhu isku shubi jiray ilan janaabu nab markaa ka qabaysanaya faafaada wuxuu butaacin walaa wallaahi maa qaalad maya wallaahi maysan dhihin buu idhi ikhtasala afaada calayhi اlma'a maysan dhih hooyadeen ikhtasalay afaada waa isku macno laakiin eraygii loo sheegay nadar allahu imra'an samica maqaalatii faxafidahaa faaddaha kama samicaha wuxuu wa ana aclamu maa turiid hooyadan markay wasaba i leedahay afaada calayhi اlmaa waxay u jeedda waan garanayaa waabana waxay ka wadaa qaama afaada calayhi ilma'na waxay ka wadaa ikhtasala laakiin waadhi lai tabiyaan tabinayaaba ku leey taabicigu waxaa kaloo jira haddee qaraa'inba waxay ku fahmeen saxaabada iyo taabiciintu ruuxa ad la fadhiisatay ee kuu warrama eraygiisa waxaadan ka fahmin ayaad xaaladdiisa ka fahmaysaa xaaladda ruuxa markuu kuu warramaayo iyo qaabka u hadlayo dareenka uu muujinaya markuu hadlay wax badan bay kuu tarayaan oo fahan ay kuu kordhinayaan saa darteed waadhu ruuxay soo gaadho iyo ruuxu goobjoogga ee la kulmay qisada iyo waaqicada isku dareen ma aha isku fahanna ma aha wa min uma ashaahidu yara ma maa la yara alhaa'ib wain lam yakun junuban hadduusan janaabo qabin oo aadaankii koobaadna uu dhacana tawada'a wuduu'a wuduu'a arajuli lisalaa weysuu weysaysan jiray oo lamida weysada ninkuu u weysaysto salaada uma salla racatayn racataynki buuna tukan jiray khafiifataynkaa buu markaa tukan jiray ama racataynki fajarka xadana abubakr nabi shaybat abu kuraybin qaala xadana yaxbnu aadam alcasqalaani xadana cammaar ibnu rusayqin dabbi can abi isxaaq asabiici cammaar ba wuxuu mutaabacinaya wadaadkii hore ahaa zuhayr can abi isxaaq asabiici can aswad ibn yaziid can caaisha qaalat kaana rasuul اlah sal lay slam yusalii min alleyli habeenkuu nabigu tukan jir wuxuun ka tukan jir min bacd اleyl ama awal ha noqoto ama dhex ha noqoto ama aakhir ha noqoto waa inagu soo maray nabigu awal leyla waa tukaday wasat leyla waa tukaday aakhira leyla waa tukaday waana iman doontaa waagu u dambaysayna hiraabta iyo qaybta dambuu nabigu salaadiisi uu ku ururiyey inta horena ummadda wuxuu tusahayey dhexda habeenka bartamaha la tukan karo salaatuleilka gadaala laga tukan karo kaana rasuul lah sal slam yusalii min alleyli habeenka xaggiisu wax ka tukan jiray xataa yakuuna aakhiru ama aakhira salaatihi lwitru labadaba waa la akhriyi karaa aakhiru inaad dhahda aakhira labaduba marna isamkii baad mid ka dhigi marna khabarkii baad mid ka dhigaysa culays male xataa aakhira salaatihi salaadiisnaba yaa dhammaadkeed ilaa uu noqdo buu hi alwitru witr baa u dambayn jiray waxadadna hanad ibnu sariy xadana abulax salam ibnu sulaym ibn xanafi can ashcaf ibn abi shacthaa أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي أبيه ودى أبو الشعثاء واسمه سليم بن الأسود المحاربي ينبضن بن صمر عن مسروق بن عبد الرحمن الأجدع قال سألت عائشة ويدي عروة أبو, أبو سلمة تابعين فربضا أسود بن يزيد انت سو تابع بحديثك كسو قادني ويدين caaisha iyadan haddee hawshan ugu roon saxaabada u taqaanay waa ogtihi qaala wuxuu sa'altu caaishaan weydiiyey can camali rasuulillahi sal ly slam hawshii cibaade ee nabi maxamed baan weydiiyey markuu guriga taga habeenkii fa qaala waxay tidhi kaana suubanu wuxuu ahaa yuxibbu kii joogtada ee rukunka ah la joogtay ee la rukunto haba yaraadee nabigu jeclaa qaala wuxuu qultu waxaa ayu cafwan aya xiinin kaana yusalli xilligee buu nabigu tukan jiray salaatuleylkiisa faqaalad waxay tidhi kaana idaa samica asaarikha qaama fasalla kaana wuxuu a idaa samica markuu nabigu maqlo asaarikha diiqa dhawaaqa diiqa dhawaaqa asaarik waa diiqa weeye ogta hore dhawaaqa biitifaaqi اlfuqahaa wاlmuxadisiin asaarikuna laysa almuadin laysa almu'adinka looma jeedo waxaa loo jeedaa diiqa digaaggu markuu yeedhay baan kacay baad leedahay qaamu waa istaagi jiray fasallaa salaadihiisuu tukan jiray hadda dee toban saac mia afartii meelahaasaa la aadaama waagaa inay ka horraysay baa laga yaabaa oo sagaalkii baa la aadaami jiray wayna u badnay saddexda waxaa u taqaanaa idinkeedi wixii dhammaad isbedelay xaddana abu karaybin akhbaranaa ibnu bishir maxamed ibnu bishir alcabdi can miscar ibni kidaama alhilaali can sacad yacni ibni ibraahiim sacd ibrahim abdiramaan awf azuhri weeye can abi salma bn cabdiraxmaan adeer baa loo yahay marka sacd abu salame iyo ibrahim bn abdiramaan walaala sacd ba marka adeer loo noqonay can caaisha radi allahu tacala anha qaala waxay tooyadeen maa alfa rasuul allah maa alfa rasuul allah rasuulka ilaahay ma uusan qabanin ma uusan haleelin asaxru laclaa hiraabta hore hiraabta hore fii beytii gurigayga aw cindii ilaa naa'iman asagoo jiifa mooye yani adaanka hore ama saddex saac ama sagaal saac marka la gaadhoba nabigu ee u horeeya dhawaaqo nabigu asagoo jiifa ayuu diiqu dhawaaqi jiray markaasuu kici jiray waa sida u badnayd waagi dambe wey ma aha awaa'ilkii noloshiisa nabiga ma aha maa alfa muusan haleelin rasuul اllahi rasuulka muusa qaman muusan halina aلsaxaru waa hiraabta hore intaan la gaarin weeye aysan dilaacin oogta hore aan la ee aadaanka hore inagu aan aadaanno aadaanka hore waxa la aadaamad aragteen salaaddii oon soo dhoweyn oo marka u yarta ay ka dhiman tahay saacad iyo badh ama laba saacba fii beytii gurigayga ow cindii aniga agta ilaa naa'iman ayb qolya waxay le ma u jeeddaa waa qiyaamkii hore ee bilaaban jiray diiqu markuu dhawaaqo ayuu nabigu yara seexan jiray oo marar badan bu nabigu intuu salaatuleilka badankii tukado ayuu seexan jiray inuu watriyo markay salaaddu soo dhowaado watrku dib u dhigan jiray marka taasaana sax ah wuxuu nabigu dib u dhigahayo waa watrkii wey watrku marka saxarka xadiidkoona kuwa caddaynaya oo ahaa xadiidkan gaari doonno fantaha watruhu ila asaxar kaasaa caddayn doona macnaha ay marka wadaadaha ku fasireen oo ay kala qaadeen salaatuliilka badnayd iyo iyo witrkii witrkii hayraabtuu dhici jiray oo markay salaaddu soo dhawaata xadana abu bakr bn abi shaybata wanas bn cali aljahdami wbn abi cumar alcadani qaala abu bakr wuxuu hi xadana sma bn cuyaynata can abi nadr salim bn abi umayata الtaymi can abi slm cabdالraxmaan can caaisha qaalat kana الnabiyu sal lay wslam rasuulka ilahi wuxuu idaa sallaa ragcatay alfajri labada ragcadood ee salaad subax ka horraysa markuu tukado fain kuntu mustayqida haddaan soo jeedo xadaanii waa ila hasaawi jiray haddaan soo jeedo marka anugan aan ama qur-aan nabigu waa ii sheeken jiray aq isin jiro wakhti buu isin jiray wailaa haddaanan soo jeedin ragcataynka fajrkana uu tukado iddajaca waa yar seexan jiray dhinaca dhulku dhigi jiray xadiidka marka waxaa daliishada qolyaha qaba jiibsiga ama dhinacdhulkaas ka horayn jiray salaada subax ee ragcataynka fajka gadaasheed dhici jiray sunna ma wuxuu ahaa nasiinyo iskala bixin seedihii tukmay dhabarkii intaasoo saacadood taagnaa in la yar kala baxsho maxaa u daliilay dheheen wakaa hadduu sunno yahay nabiga caaisha ooma sheekay inuu iska seexan lahaa ama soo jeeddo ama in soo jeedin sheega sunnadaasoo lagama tegi karo shayga sunnada waajib ma in la samayno way bannaan in la iska daayona way bannaan markay soo jeedana ayadu xaq jiray oo u sheekayn jiray oo diin u sheegi jiroo wax khayra ay kala kulmaysay haddii kale nabigu waa seexan jiray waxaadna ibn abi isma diidayaan isma diidayaan inay sunno tahay baa idan markaas shayga sunnada in dana badan lagu qabsado isma diidahayaan inay sunnana tahay xaggana ku kala bixinaysa ma isdiidayaan isma diidahayaan salaada laftirkeeda caafimaada وxadna بن أbي cمر الcdن xdna سma بن cuyنة عن زiياد بن سعد الkhurاsاني عن بن أbي عتاab بن أbي عتاab waa magaciisa زayd baa la yidhaahdaa زayd baa la yidhahdaa بن أbي عتاab الشاmي الأmوي عن أbي سلمة عن cاaشha عن النبي مثله muxuu sheegay مثل xadيiثi أbي النضر وxadثna زهير بن حرب أbو khayثمة النسائي xadana jبن cabdالxamid الضبي عن الأعمى سليم بن مهران عن تميم بن سلمة السلمي عن cروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رsuل الله صلى اه عليه وسلم يصلي من الليل habeenka xaggiisa wuxuu ka tukan jiray cafwan kaana يuصلي min الليل habeenkii buu nabigu wax ka tukan jiray فإida أwtara markuu witir gaadho oo witrka uu dhammeeyo faidaa awtara ay faidaa faraqa min alwitri markuu witriyo witrku nabigu u dhammeeyo qaala wuxuu dhihi jiray mararka qaarkood quumi caaishoy toosoo istaag fa awtirii ya caaisha witr la imow idan salaatuleilka dheere adugu aad dhowrka jusgelinayso waxaa kuu ban haweenkii iyo carruurta inaad ku lafajabinno iska dayso laakiin markii witr la gaadho xoogo ka adag yihiin weeye toosoo witrka tukada ragcatayn tukada tahay sidaas wey axmed xambal way ka sheekay hooyada adeed iyo aabbaha reer fiican yihiinoo dee witrka laguu kicin oo salaatuliilka laguu kicinoo xagganna iyagu maadaama ay wax badan ku dheeriy waxna fahmaayaan habeen kale barkiina ku kicin maayaan salaad la-aanna ku dhigi maayaan oo markay hawshu soo gebagaboodo xoogow balqac kasi baa lagu leehay hooyaday buui salaatuleilka intay witrka ii toosiso iyo xilligu qababaha jiray biyo ii kulayn jirta sayd eh, axmed xambal abu cabdillaah barafku markuu dhacay abow intay biyo u kulaysay dhihi hadda xilliga witrka la gaadhay weysayso witrka tuko isagoo yar kadibna salaadda fajr bay aad masaajidka aad dhihi jirta kuwana waxay bilaabhayaan dhaxanta carruurta ha ku laydh ka warrama salaadaha shanta amoy wax kale kaa dhegaysan maaya ilaa man raxima rabbuha so sidaa maaha mise way ugu khilaafsantihi khayr allah ka dhow idinka labtukiinu gabdhaha waxama dhaantaan xabaha qoslina وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي أbو جعفر xadثna بن وهب بن عبد الله أخبرnي سليم بن بلال التيمي عن ربيعة بن عبد الرحمن الرأي عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم كان يصلي nabigu wuxuu tukan jiray salaatahu bileyl salaatahu salaadiisi bileyl ee fileyl buu tukan jiray wahya muctaridatun iyadoo gudban bayna yaday nabiga hortiisa ay caaisho jiibto faidaa baqiya alwitru witrku markuu u dhiman yahay ayqadaha waa toosan jiray faawtara iyadna witrkay tukan jirtay وxadثna يحيى بن يحيى أخبرna سم عuyaynة عن أبي يعفوur أبي يعفوurkaasi ma الأكبر الcabdi ba mise waa ninkii yaraa ee الكوفي الcاamiri kitaaب الإiman والطahaarina kusoo mar khilaafka ku jira nawwi wuxuu asagu rajaxay jamاعة inuu yahay abu yacفuur الأكبر الcabdi ayuu rajaxaa الtaabic labadu waa laba taabici wey laakiin alxaafid adimyaai iyo wadaadkii khalaf la odhan jiray aljamc bayn saxiin iska laha waa tarafu saxiixan afwar iska lahaa iyo abu nucaym fii mustakhrij cala saxiix muslim waxay rajaxahayaan inuu yahay abu yacfur alasqar bay rajaxahayaan abu yacfur alasqar nawi hoosta hawshuu ku rajaxaya waa laga xoog badan yahay midkan midkan ninka yarka cabdiraxmaan ibnu cubayd ibnu nistaas alcaamiri baa la yidhaahdaa marka asawaab waa abu yacfuur alasqar alcaamiri walaysa alakbar ee alcabd اlkuufi wasmuhu buu uhi muslim waaqidu wey muslim baa asaguna sidaa qaba muslim wuxuu qaba inuu ninkii weynaa yahay muslim baa qaba nawowi baa qaba jamaaca halkaa marta laakiin waxaa loo badan yahay kii yaraa weeye labaduba waa niman xufaada wey waa iqataani haddii kii yaraa u noqdana waa subag hadduu ka weynaa noqdana hee waa malab malab iyo subag laisku daraadee dhib ma lah wuxuu uhi wasmuhu waaqid baa la yidhaahdaa walaqabuhu naanaystiisuna waxaa la yidhahdaa waqdaan naanaysta iyo magacaa ninka iskale waa abu yacfur alakbar haddaad askar ka dhigto waa cabdiraxmaan bn cubayd bn nistaas alcaamiri qabiilkum bay ku kala duwan yihiin iyo magacyada laqabka cafwan beledka waa iskaga mid oo waa kuufiyaan labaduba waana taabiciyaan xagga kunyadana waa wada abu yacfuur marka isku meella waa dhacan hawlo badan ba iskaga ekaadeen saas xufaadda ugu hardamaya xadana abubakr bn abi shaybata wabu quraybin qaala xadana mucaawiyat adariir maxamed bnu khaasimin can lacma sulaymaan kilaahumaa labadaa wadaadoo kii hore ninkii hore ahaa kuma abu yacfuur iyo acmash kilaahumaa can muslim abuduxa ninkii la odhan jiray muslim bn subayx abiduxa can masruuq riwaaya dambayna ku iman doontaa baan filaya mustaqta dambaysa can masruuq can caaisha radi allahu tacala qaala waxay tihi min kulli leyli qad awtara rasuul ullahi sal lay slam ma aragtaas hooyada inagu sheegtay min kulli leyl habeenka qaybihiisa kala duwan oo dhan qad awtara rasulula rasulka ila waa witri witrigsi waa geliyey qaybta hore dhaxda dabayaaqada waa geliyey laakiin waxay tihi faintahaa witruhu waagii u dambaysay witrkiisa wuxuu ku soo gabagaboobay ila saxari hiraabta salaadda saas markay soo dhowdahay ayuu witrka la iman jiray taasaa kuu caddaynaysa marka howlihii hore inay yihiin in qaybihii hore xilliga hore loo jeeday وxadثna abu bكر بن أbي شhaybة وزهير بن xرب قال xadثna وكيع عن سفyان الثوري عن أبي xaصين واسمه عثمان بن cاaصم الأسدي بن cاaصم الأسدي عن يحيى بن وثاب الأسدي عن مسروق بن عبدالرحمن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من كل الليل habeenka dhammaantii ad awtara rasuulka ilahi waa ka watira watrka waa geliya baa loo jeedaa min awali leyli habeenka horaantiisa wa wsaihi min awsatihi habeenka bartamihiisa wa aakhirihi min aakhirihi waa ka watriye faintaha witruhu witrkiisu waagi dambe wuxuu u batay waagi dambe ilaa saxari hiraab ku dhowaad xilligaad suxuurataan wakhta saxar xilligaad la suxuurtee haddaad moogta sideed sac hadaad suxuurato ama sagaalka suxuurto gaaja ku diri maalinkaas miyaad cashaysa mise waad suxuuratay lama kala yaqaan xilliga la gaadee loo dhoweeyo salaada xilligaasuu nabigu witr kusoo dhoweeyo xadaثnii cali bn xujr bn yaas الsacdi xadana xasaan ibn ibrahim alcanazi abu hishaam qaadi kirmaan kirmaan qaadigeedi kirmaan waa magaalada ku taalla eraan ku taalla waynu soo maray can saciid bn masruuq saciid bn masruuq waa abu sufyaan athawri aabbihi sufyaan ibnu saciid masruuq athawri aabbihi wey can saciid bn masruuq الثوري عن أبي الضحى مسلم صبيح هذا نسوم مرينوي عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل هبينك دمانتي قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك واقلي فانتهى وتره witrkiisa waagi dambe wuxuu ku soo gabagaboobay oo ku biyo shubtay ilaa aakhiri اleyli habeenka dhammaadkiisa iyo inta u dambaysa muxuu u dambaysiyey wadaadkan xasan ibn ibraahiima ah ee qaadu kirmaana ah ayaa xoogo war ku jira musmahuushiisu waa hawl nadaamsan weeye sida loo xoog badan yahay buu u tartiibinaya sida sawaabkan ninku waa min rijaali shaykhayn waa nin jabal ah xaafid ah ilaa annahu unkira calayh xadiiun hal xadii oo magaca uu isdhaafiyey iyo xadiid kale uu ku wahmiyo nin daciifa ah uu ka qaadanaya baa lagu inkiray nin xaafidah oo xadii nimaan gafin miyaa jira sidaa darteed dahabi warkiisaa sax ah uu yihi waa iqatun qaala النasaa'iyu fiihi laysa biاlqawiy nimaan nasaa'i ahayn oo yidhi laysa bilqawiyna ma jiro ninka ugu fogo abu jacfar alcuqayli oo taqliidiye axmed yaa wuxuu yidhi waa fii xadiii wahamun waa hal xadii waxay sheegayaan oo laysla yaqaan ama labo ayib xaafid bin xajar warkiisa marka taqriibka uu yidhi waa saduuqun yukhطi'u sax ma ah waa laga wanaagsan yahay sax ma ah sidaa darteed yaxmed maciin baa la weydiiyey wuxuu hi waa iqatun laysa bihi ba's bazaar baa yidhi waa iqatun xasaan ibn ibraahim qaadi kariman waa iqatun daara qudni baa la weydiiyey wuxuu hi waa iqatun ibn cadi wuxuu hi huwa cindii laa ba'sa bihi akhraja lahu shaykhaan muslimna fi lmutaabacaati wاshawaahid wakadalika albukhaari fi mutaabacaati wاshawaahid nasaa'i warkiisu tixgelin meeshaan mala lanna waa mutacanid rag waaweynuu xufaado rijaalu sheekhayn oo rijaalu xifdi asaatiin cilmi buu iska laalaadiyaa sadar dahab wuxuu ihi weligaa nasaa'i naqdigiisa abu xaatim wuu ka daray mararka qaarkoode ilaa lagu raaco ha ka dhegaysan markuu wax jarxiyo haddii laakiin uu ninkuu tawfiiqiyo halkaa saaruu yidhi nin seef la taaga ninka ka badbaadasoo nin ninka ka tegay maa ayb wallahu subxaana wa tacala aclam